alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wasidna cilma qaala imaam abi cabdillahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albukhari raximah llahu tacaala kitaabu lbuyuuci buyuucdii buu ku saabsan yahay waa jamcu baycin baycan waxaa la yidhaahdaa caqdu mucaawada maaliya tufiidu mulka caynin ow manfaca calى التأbiid la calى wجه الqurba waa caqdi cuquudda kamida oo ku saabsan in ciwad xoolo la isdhaafsado xoolahaasna waxay faa'iideynayaan in wax la mulkiyo oo qofna uu lacag mulkiyo ama silca qofna silcad iyo badeecadu mulkiyo qofna lacagu mulkiyo cala taabidi si abad ah oo wax muddo aan ku xirayn wax qurbe iyo sadaqe iyo alle xaggii loola jeedana ma ahe waa mucaamalabada qof ay dhex marayso mubaaxaadkay soo gelaysaa musanifka raximahu اllahu tacaala markuu ka soo baxay cibaadaadkii oo salaadii iyo zakadii iyo xajkiibuu ku xujisiiyey soonkiibuu u dambeysiiyey kadibbu wuxuu bilaabay mucaamalaadkii xuquuqda addoonkii alla u dhaxaysa markii laga soo baxay arkaanulislaamkii yaa wuxuu galay mucaamalaadka binu aadamka dhexdooda maraya baaci buu marka mucaamalaadku ay badan yihiin baaci baa ka mida waxaa ka mid a sulxigii iyo ijaaradii iyo wakaaladii iyo kafaaladii iyo wadiicadii iyo waxaasoo dhan ba cuquud bay soo gelayaan iyo mucaamalaadkii mucaamalaadkii marka beeci buu horeysiiyey beecu arkaan buu leeyahay arkaantiisa waxaa ka mid ah asiiqa waalcaaqidaani wamacquudu calayhi <clears throat> siiqada waxaa loola jeedaa iijaabka iyo qabuulka qofka labada qof wax kala gadanayso midna baayic baa la yidhaahdaa oo badeecadii iyo alaabtii buu hayaa midna mushtari baa la yidhahda oo lacagtii buu dhaafsan lahaa buu haystaa baayacaas xaggiisa iijaabkii baa ka imaan mushtarigana qabuulkii waan aqbalay wey iijaabka iyo qabuulkaasi waa qowl cinda shaaficiya waa inuu yidhaahdo wixii waan gaday iyo waan kaa gatay ay qowl ay isdhaafsadaan ayagu ma ogolo waxaa la yihahdaa beycu lmucaadaat inuu wixii asagaa laysa siiyo laisku dhiibay wixii oo la hadlin fuqahada kalaa qabta qaarkood inaad taa dukaanka tagto oad tirado waxbel ma haysaa haa lacagtiisa waa meeqa waa intaa deen aad wixii iska dhigto asaguna alaabtii uu kuu dhiibo adoon waan gatay iyo waan kaa gatay ayna isdhaafsanin beecu mucaadaad baa la yihahdaa shaaficiyadu ma ogolo rukniga labaad waa caaqidaan caaqidaan waxaa la yidhaahdaa qofka baayaca wax gadanayo alaabta wata iyo mushtariga lacagta wada ee raba in wax soo gato macquudu calayhina waxaa weeye athamanu wlmuthmin athamanu wاlmuthman asilcatu wathaman waa badeecadii iyo lacagti ya waxaa la dhahaa macquud calayhi beeca waxaa xukunkiisa waxaa weeyaan waa aljawaaz inuu banaan yahay dala calayhi اlkitaabu wالsuna wاlijmac kitaabka qur'aanka kariimkaa axala اllahu اlbayca iyo nusuus kaleba waa laga fahma way ku caddahay inuu yahay beycu xalaal jaa-iz iyo banaan yahay ummad axaadiista nabigana wa kuso horotay alayh الsalaatu wasalaam <clears throat> ummaddana way ku ijmaacday inuu beycu xalaal yahay oo banaan yahay min xayثu اljumla duudub ahaan xikmaduna waxaa weeyaan qofka bini aadamka asagu iskuma filaan karo wax walbana agtiisa kama helaayo waxa uu qofka kale agtiisa waxa yaalla ee uu haystana kuma helaayo inuu iska siiyo dariiq kale oo xoolaha qofka kale uu ku gaarhana ma laha oo inta badan siisme iyo hadiye iyo hadda meesha looma fadhiyo lamana helaayo saas darteed inuu asaguna lacag bixiyo alaabtaa qofka uu haysta deena uu sidaa ku helo baahidii baa keentay marka waana xikmada iyo caqliguna waa keenayaa adilada naqligaana way keenaysaa ijmaaca ummaddana waa keenayaa ilahay wuxuu leeyay subxaanaه wa taعaalى wa qowli اllahi tacala buu le musanifka وaxala اllahu اlbayca waxarama الriba ilaahay beeca uu xalaaleeyey oo uu jaa'is bannaan ka dhigay wa xarama aribaa ribadana waa xarimay marka waxala lahu lbeyc almufrad almuxallaa bilalifi wallaam bay dhahan mufrad al la geliyey yufiidu alcumuum marka in cumuumkaasi uu yahay macnaheedu beec oo dhan xalaal wey cumuumka marka waxay dhahaan alcumuum almukhasas dakhala fiihi takhsiis lannahu buyuuc waxaa jirta muxaramoo la xarimay buyuuc waxaa jirta la nahiyey albuyuuc almanhiyu canha baan arki doonaa laakiin waxaa laga hadlayaa wixii una shareecadu aynan nahyinin oo aan la dhihin waa xaaraam mafsadada ka dhalanaysa iyo madarada iyo xumaanta ku jirta darteed aan loo xarimin asalku beecu inuu xalaal yahay wey asalku waxaa weye beecu inuu xalaal yahay wixii markaa xaaraama waa in adiladeedii iyo nusuusteedii la keeno oo la dha waxaasaa xarimay inta badanna waxa wa xarima ee buyuucda xaaraam ka dhigtaa waxay ku aruurtaa qawaacid dhowra culimmadu ay sheegaan oo waxay yidhaahdeen alqararu wاljahaala wالtaqriir wالriba in shaygan uu xaaraam u noqdo inaan la garanaynin caaqibadiisa wuxuu yahay ama qarar uu yahay oo qofkan isaga lagu bakediyey maxmud aaqiba maxmud aaqib mxuu aha macluum alcaaqiba uu yahay غayru macluum alcaaqiba aan la garanaynin qofkan uu daahirka siduu u qaatay iyo sida ay tahay ay iskhilaafsan tahay ama inuu ribo galay ribada bianwaaciha halaaثa saddexdii noocee ribadeed ribaau nasiya iyo ribaau alfadli iyo ribaau lqardi saddexdaa noocee ribada u qaybsanto ama jahaalo shaygan ku jirto waxaan la ogeyn oo lakala gadanba ama wax qarar ku jiro oodan laguba dhiibi karin ama qofka sheegayaba uuna keeniba karin ama aan macluum ahayn oo la ogeyn wuxuu ku dambayn doono waxyaalahaasu intu badan beeca ayaa xarima haddii la waayo laakiin waxaa nidhi alaslu fi lbuyuuci اlxil ashyaada usuusheeda marka laga hadlaayo asalka beeca waa xalaal baa la yihahda walabdaacu walfuruuju ataxriim haweenka iyo farjiga iyo waxa ku saabsan ilaa la helo shuruudii sharciga uu dejiyey ee nikaaxii xalaasha loo dejiyey asalka waxaa weeye waa xaaraam inuu nin uu haweenaya kala u galmoodo ama u tago walasl fi dabaa'ixi ataxriim gowraca iyo hilib wixii ku saabsanna asalka waa taxriim ilaa la helo wadadii sharciga aheed ee wax lagu xalaalaysanayay marka beecuna wuxuu ka mid yahay usuusha asalkeeda loo celiyo ee la yidhaahdo asalku waa waxaa weeye waa mubaax ilaa waxaa rimaya la helo saasaa la leeyay wa qaala wa qowlihina waa ku saabsan yahay ilaa an takuuna tijaara <clears throat> inay tahay mooyeene waxaa wax lagu kala qaadanaya tijaaro iyo beec iyo shiraa kala gadasho xaadiratan xaadir oo tudiiruunaha baynakum aad kala qaadanaysaan wareejinaysaan baayic iyo mushtarigi iyo waxyaala la isdhaafsanaya wixii kale se xoolaha dadka in baatil lagu cunay noqonaysaa baabu ma jaءa fi qowli اllahi jala wacaza wajal faidaa qudiyat الsalaatu salaada markii la bogo oo tukataan fantashiruu fi lardi ardada ilaahay ku kala taga oo socda intashiruu fi lardi idhabuu fi lardi ardada aada socda oo ku faafa amarkaa fantashiruu fi lardida ah waa amru ibaaxa yani markaa salaad tukataba inaad intaad dhaqaaqdo aad arlada ilahay ku dhaqaaqdo wabtaquu min fadli deena kasabkii iyo beecii iyo shirihii iyo waxyaalaha kasabka xalaasha inaad raadsatood wax kasbato orodo oo salaadda marka ka baxdaba aad shaqaysatood orodo arrintaasi waajib mar walba ma noqoto marka fantashiruu fi lardidaasi alamru lilibaaxa amarkaba asalkiisa wuxuu ahaa waajib buu faa'iideyn jiray waxaa sarfiyey waxaa sarfiyey oo waajibkii ka sarfiyey amarkan liannahu waqaca bacda taxriimi wاlamru bacda alxadri yufiid xil yufiidu libaaxa bay dhahaan amarka hadduu yimaado wax la xarimay kadaashiisa wuxuu faa'iidanayaa ibaaxa waidaa xalaltum fastaaduu oo kale wey marki ilahay laa taqtuluu sayd wa antum xurum uu yidhi waidaa xalaltum fastaaduu fastaaduudaas amarkaa wujuub ma aha oo waajibku ma aha markaad xaj ka bogto inaad aad ugaadha aado ugaadh aad doonato marka alamru bacda alxadri bay noqotay waxaa yeelay waxaa ka horeysay idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascow ilaa dikri اllahi wadaru lbeyc baa lihi ka taga beeca walamru bishay nahyun can didihi amarkaas lis amray in beeca laga tagana nahyi baa kasoo horjeeda oo laisfaraya oo la iska reebaya laa tabiicu bay ka dhigan tahay marka taxriimkii beeca la xarimay yaa waxaa la yidhi faidaa qudiyat الsalaatu fantashiru hadda beeci marka asalkiisa ibaaxadaha yaa nini ogolaaday hadda wax kala gata kol haddaad salaaddii tukateen wاbtaquu min fadli اllahi dalba ilahay fadligiisa iyo dheeraadkiisa iyo xalaasha ah wadkuru llaha kaiira in badanna ilaahay xusa oo dikri ilahay mar rabaa ka tegina haddaad aad beex ku jirto iyo haddaad shaqo ku jirto iyo haddaad banaanka socotaba mar walbaba dikri ilaahay badi wadkuru llaha kaiiranti wey lacalakum tuflixuun waad libaanaysaane waidaa ra'w tijaaratan markay arkaan aw lahwan lahwi waxyaala lagu mashquulo iyo waxyaala ay gargaraaci jireen oo kusoo degtay bale daxiya bnu khaliifa alkelbi radia allahu canhu yaa badeeca wuxuu ka keenay ardu shaam shaam buu badeeca ka keenay maalin jumcuhu soo galay magaalada madiina wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu khudbaynayo oo khudbo u taagan yahay markaasaa durbaankii la garaaci jiray lasku garan jiray uu garaacay dadkii masaajidka joogay baa dilay o arki doona xadiista soo soo celcel musanifka raximah llahu tacaala waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka yaa rasuula allah moxamedo way kaa tegaayeen calayhi salaatu wasalaam qaa'iman xaala taagantaa khudbaynayso adoo mimbarka saaray kaga dhaqaaqayaan waa lagu canaantay qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min atijaara ilahay agtiisa wixii ah oo fadli iyo hawaab iyo ajri wanaaga oo salaada aad dhegaysanaysaan khudbada iyo tukashadeedaa ka khayr badan min atijaara khayru min allahwi wa min atijaara wallahu khayru raasiqiin ilahay baana subxaana wa tacaala masruuf iyo risqi xaggiisuu ka ahaaday inta wax bixisana saa u khayr badan wa qowlihi tacaala laa taakulu amwaalakum baynakum bilbail <clears throat> xoolihiina ha cunina oo dadka xoolahooda inaad cunto ma banaana si xaaraana oo baail ah wejkaas sharciga la baneeyey waxaan ka ahayn iyo inuu asaga raalli kaaga noqdo kusiyaba mooyeene <clears throat> ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum inay tijaaro aad raalli iskaga tihiin xoolihii qofka uu kugu soo maro mooyeene si kale xoolaha dadka hau qaadanina lanno baatil bay noqonaysaa ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin macnuhu markaa istidnahaasi waxaa mujma caleyhi oo isku waafaqsan yahay inuu yahay istidnahaasi munqatic inuu yahay marka ilaa an takuuna laa taakulu amwaalakum baynakum bilbaail haku cunina ilaa an takuuna tijaara laakiin idaa xasala baynakum tijaaratan can taraadin falaysa bibaail waa ku jirta meesha haddii aad tijaaro aad wax ku kala qaadataan ood raalli iskaga noqotaan falaysa bibail bail ma laakiin haddii kale laa taakulu amwaalakum baynakum bilbail wey saas wey marka can taraadin waxay kamid tahay shuruuda loo shardiyo beeca marka wax la kala labada qof inay raadli iskaga yihiin walidaalika buyuucda la xarimo waxaa kamida almulaamasa walmunaabada wixii qofkii una ku raadli noqonin maradii iska fiirinin in wixii asagaha beeci la yihahdo waa dhacay in la yidhaahdo can taraadin xadiidkii abuu soo saaray abu daawuud raximah min xadiidi abi saciidin اlkhudriy nabiga alay slam wuxuu yihi inama albaycu an taraad inama albaycu can taraadin beycu waxaa un weeyaan wixii laiskaga raadli noqdo hadduu ridihii yimaado laiskaga raadli noqdo waxyaalihii mawaanicda aha ee beeca xarimayana laiska ilaaliyo beeca asagaa beex wanaagsan buu noqonaya qaala xadaثana abulyamaan alxakm bnu naaficin qaala xadaثana شhucayb bn abi xamزةa can الزhriyi qaala akhbaranii saciid bn musayibi w abi slma bn cabdالرaحmaan abu slmةa bn cabdالرaحmaan الزhri ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaala abu hureyre wuxuu yihi inakum taquuluun markii hadalka laga dayn waayey oo la yidhi abu hureyra un lagu hayaae masaladii walbaba abu hureyre un laga dhexheli oo xadiidkii laga heli waase saddex sanuu nabiga la joogay warkaasay sheegeen warkii asaga ahaa waa war xataa ay kuwa diinta dura ay mar walbaba ay sheegaan xataa fii casrina aan joogno warka asaga laakiin saxaabada nabiga alay slam o tacajuba iyo layaaba oynan garanaynin sababta keentay laakiin markii dambe u caddeeyey sababtii waxay dhaheen abu hurayra aclamuna bilxadiid waa ka nagu yaqaana xadiidka way qireen markii dambe saxaabadu ayib marka wuxuu leeyahay inakum taquuluun waxaad dhahaysaan ina abaa hurayrata abaa hurayra yukiru lxadiida xadiidkuu badiyaa can rasuulilaahi uu ka warinaayay sala allah alay wasalam abu hureyre un baa lagu hayaa ma dadku ka cilmi badan yahay maxaa intaasoo xadiid asaga u sheegaya saxaabada kale ayna sheegaynin wa taquuluuna waxaad dhahaysaan maa baalu lmuhaajiriina walansaar saxaabada labadaas u qaybsamaysa muhaajiriin iyo ansaar xaalkooda muxuu yahay oo laa yuxadiثuuna aynan u sheegaynin oga warinaynin can rasuuli الlah nabiga calayh الsalaatu wasalaam bimili xadiidi abi hurayra abu hurayre xadiidkiisa oo kale maxayna muhaajiriin ansaar u sheegaynin raggii ka badnaa nabiga alayh الsalam saddex iyo labaatan sano la joogay oo xadiid ayna sheegaynin buu sheegaya wiilkan saasay dhahayaan buu yihi wuxuu leeyahay wa ina ikhwatii bacd riwaayat wuu wallahu mawcid ilahay baan iskuu tegayna halkaasa lagu kala bixi doonaa ballantu waa ilahay agtiisa sababtu waxaa weeye waina ikhwatii walaalahay min almuhaajiriina ee muhaajiriinaha kaanuu waxay ahayen yashqaluhum اsafaqu intaas ujeedaa yashqaluhum waxaa mashquulin jiray oo mashquuliyey asafaqu beeca iyo shiraha safaq baa lagu magacaabaa bilaa aswaaqi suuqa ay ka beecsharaysanayaan ay wax ka gadgadanayaan lann waxay ahayen kaanuu yatasaaauun yatasaafaxuun markay wax kala gadanayaan baa saliga gacanta la isgelin jiray saasaa loogu magacaabay safaq loogu magacaabay beecna waxaa la yidhi min albaac baa laga keenay oo qofka markuu gacanta saa u taago ayaa baac la yidhaahdaa marka kanuu gacanta u taagay kana gacantuu soo taagay ma kala gadanay haa saas weeyaan qabuul iijaabkii oo ficilka lagu daray marka wuxuu leeyahay muhaajiriin suuqa iyo beeca iyo shiraha iyo dilaalka waxaana ku mashquulsanaa xoolaa ay wateena nool lama jirin beere iyo dhul ay lahaayeen oy tabcanayaanna ma lehee suuqaasay dhex ordaayeen oo wax ka raadsanayeen oo risqi xalaala ayay ku mashquulsanaayeen waa waa muhaajiriintii wa kuntu waxaan ahaa ansaarra waa ka hadlay riwaayo kale ansaarra wuxuu yihi iyaguna beeraha iyo tabaca iyo abuurka iyo goynta beerahay ku mashquulsanaayeen ansaarra wa kuntu waxaan ahaa anigu buu ley abu hurayra alzamu kii laazima rasuula اllahi salى الlahu alيه wasalam calىa mili baطnii caloosheeda muggeeda aniga xoolo tabca iyo caruur u samee iyo reer u shaqeeiyo waxba ma ahay imayse arday baan ahaa aalibulcilmi oo xerowa ah. caloosheeda wax haddaana ii gasho wax iga maqanma male wax iga maqanma male cilmigiun baan hore usii raadsanaya calaa mili bail caloosheeda wixii aan geliyo oon ku buuxiyo intaan baan ka murgaayey raggaana waxaa weya intay calooshooda dhaafaan iyo haweenkoodii iyo caruurtoodii iyo waajibaadkii xuquuqdii kale saaraa ayay u shaqaynayaan fa ashhad waaan ashhad waxaan xaadiri jiray idaa qaabuu markay maqan yihiin hadday saxaabadu suuqa aadaan kuwan kalena beeraha aadaan ani nabiga calayh salaatu wasalaam baan la joogay wa axfadu waxaan xifdin jiray idaa nasuu markay halmaamaan wixii ay imaadeen markay suuqa aadaan iyagoon mudaakaraynin oo muraajacaynin oo si fiican u xifdinin oo xifdiga uuna si fiican qalbigooda u gelin markay tagaan oo iska halmaamaan aniga intaasaan ku celcelinaya oo muraajacinayo dib u soo celinaya ayaguna kitaabkii cashirkii akhrisday markaaba dhegaysigaa mooyeena kusoo ceshashada ma jirtaba kusoo ceshashada ma jirto Ah, anigana waan kusoo coshan oo waan raacan oo waan raacan markaasaa sugi waka waa laba masle moogtahay dhegaysigii iyo dhaalacashadii iyo kuceshashadii cilmigu wuxuu ku sugnaadaa wixii aad dhegaysatay inaad dib u muraajacayso oo dib u dhegaysato ood u akhrisato ood si fiican maarata u sogto ayaa la rabaa wa axfaduu idaa nasuu markay halmaamaan wa kaana yashqalu ikhwatii min alansaar waa kan ansaarna waxaa mashquuliyey camalu amwaalihim amwaasha wuxuu ku wadaa beeraha beerihi baa mashquuliyey iyo xoolahoodii wa kuntu waxaana imra'an qof miskiinan iska miskiin aho min masaakin sufa asxaabu sufada nimanki la dhihi jiray nimankii daashka iyo darsada masaajidka nabiga inti in yar looga dhisay oo ay harsadaan halkaa iska deganaa ee halkaa wax ku akrisan jiray acii waxaan weeleen jiray oon xifdin jiray xiina yansawna markay halmaamaan ansaariya muhaajiriin waqad qaala rasuulu llahi sala allah alay slam midda koowaad horta waa dadaalka aan bixin jiray iyo faraaqa aan ku bixiyey aan u haystay alfaraaq yani waxaan mashquulka o dhanba waa iska soo xeray buu le mashquulka o dhan baa iska xeray oo waxaan u haystay buu yihi faruq baan u haystay oo wakti baan u helay waana dadaalay <clears throat> waxaa taas u wehelisaa oo abu hureyre uu ku darayaa cinaaya min allahina waa ku dhacday cinaaya min allah iyo ducaa rasuul alayh salaam iyo barakatu rasuuli lahi sal slam way ku dhacday <clears throat> waqad qaala rasuul lahi sal la alay slam nabigaa yiri buu yihi fii xadiiin xadii yuxadiu uu xadiiinayey xadii uu nabigu akrinayey alayh salaam majlis uu xadiidka ku akrinayey oo saxaabadiisa u sheekeenayey wuxuu ku hadlayo o dhanna waa xadiie inahu shaaniye lan yabsuطa ma fidiyo axadun qof fawhu maradiisa xataa aqdiya ilaa aan ka bogo maqaalatii orahdayda haadihi ee ilaa aan kelimadan iyo cashirkan aan ka bogo qof hortayda mara ma fidsado uma markay kadideen yajmacu ma aruursado maradii ilaya xaggiisa deena iskuma aruuriyo oo intuu soo aruuriyo maradii deena isaga iskuma dhajiyo ilaa wacaa wuxuu xifdinayaa ma aquul waxaan leh wax allaala waxaan ku hadla o dhan buu xifdisnaan halmaan oo dhan ma halmaamayo aafat cilmi nisyaanna waan ka nabadgelay buu le aafat cilmi annisyaan oo wax intaan dhagaysanoon akhrisanoon xifdina haddaan middaana waan ka daawoobayoo nabiga calayh salaam baa intuu hadalkaa yidhi yaa halkaa maradiisa dhiganaayo markaa bogana maradiisa intuu aruursanaayo xabadka saaran markaasaan fabasadtu namiratan calaya qayd yar oon korka ku haystay oo korka ii saaraa maro yaroo midabale oo korka ii saaraa ayaan dhigtay bir meesha ah, in yaroo awrada ku asturta maro ayaa muu qabaa intii korkii isaareedna halkiiba dabkiiba dhigtay bu yidhi ah, saxaabadii kale waa fiirinayaan innagitaa weli maynaan ku baraarugisa marta abu hureyra baraarugiisa fiiri radia allahu canhu ardaa nabiga alay slam xataa waa u qiray wuxuu yidhi eh, lima ra'aytu min xirsika fi lxadiid markuu yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatika ya rasuul allah shafaacadaada yaa maalinta qiyaama oo ugu nasiib badan oo helaya markaasuu wuxuu yidhi waxaan ogaaday su-aashaa qofaan adigan inu weydiin doonin lima ra'aytu min xirsika fi lxadiid marka nabiga alayh isalaatu wasalaam si gaara ayuu ola filbaxay inuu abu hurayra radi allahu canhu ardaa si gaara ah, uu yahay nin xariis ah oo cilmiga ku dadaala radia allahu canhu ardaa markaasu wuxuu le maradaydii baan fidsaday xataa idaa qadaa rasuulu lahi sal ly slam markuu nabiga bogay maqaalatahu hadalkiisii jamactuhaa maradii baan aruursaday xaggee ilaa sadri xabadkayga markaska xifdiga iyo meesha wax laga xifdiya waa wadnahe qalbigii iyo halkii baan saartay buu yihi famaa nasiitu ma halmaamin min maqaalati rasulilah sal slm tilka min shay hadalladii nabiga alayh salaatu wasalaam waxba kama halmaamin buu leyy xadaثana cabdاlcaزiiz bn cabdillaah qaala xadaثana marka waxaa weeye macnuhu beeca iyo shiruhu inuu ahaa shay jira xilligii nabiga alayh salaam muhaajiriin ay aadi jireen suuqa wa aqarahu rasuulu lahi sal slam fasaara mubaaxan nabiga waa u qiray iyagoo suuqa aadi bu arkay beecshiraysanaayo nabigana waa u qiray alayh الsalatu wasalaam halkaa marka waxaa loo soo deliishanaya beecu inuu xalaal yahay intaas laga soo qaadan ha ku mashquuliyo mashquulkiisa iska ilaali digri ilaahay badi dadaal intaad dadaali karto yani way jirtaa inuu ku mashquulin karo laakiin xalaal ma yahay ha xalaal wey waa xalaal mashquulkiisana iska dhowr hadi aad iskaga ilaali gacanta midigtaa has ku qabanin xadaثna cabdالcaزيز بن cabdالlahi qal xadaثna ibrahim بن sacdi can abihi can jadihi jadkaas waa ibrahim بn cabdiرaحman ibrahim بn cabdiرaحman بn cawf الzuhri qaala wuxuu yihi qaala cabdiرaحman بn cawf radi الlahu canهuma radi الlahu canhu saxaabigii jaliilka way axad اcashara mubashariin fi الjanة الzuhri waa raabtigii nabiga alayه الsalaatu wasalaam qaala wuxuu yihi lama qadimna اmadinata markaan magaalada madiine galnay oo hijradii wayaan soo hijroono magaalada madiine imaanay akhaa rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam baa walaaleeyey bayni aniga iyo wa bayna sacd bn rabiic sacd bn rabiic alansaari iyo anigu walaalo naga dhigay oo labadiinan walaalaad tihiin wax isla qaba haddaad qadaan iyo haddaad waxheshaanba wa kuwa iskaalmaysta laba labaa laiskugu walaaleeyey saxaabada nabiga alayh الsalaatu wasalaam ilan qofka daalibulcilmiga hadduu magaalo imaado waa inuu helo meel uu ku tiirsanaado cid uu ku jalmo la noolaado waa inuu helo tii buu nabiga alay salaatu wasalaam ka shaqeeyey wailaa saxaabada muhaajiriinta baahi lama joogi karaan wax dhintay wax carara la noqon karaa marka nabiga alay slam niba nin bu ku jalay faqaala sacd bnu rabiic ba wuxuu yidhi inii anigu walaalkii bula hadlaya cabdiraxmaan akharu lansaari ansaar ninka ugu badan baanahay maalan xoolo faaqsimu waan qaylinaya laka adiga nisfa maali xoolahayga niskod in yar baan ku siinaya hoo gacan qabsi ka dhiga male nis baan ka dhiga xooli waan laba intaan u qaybiyo yaan qayb ku siinaya taa waa xaggii xoolihii inaad degto ood reer yeelatood u baahan tahaye wandur fiini adiguba aya zawjataya labadeeda haweenmidoodii aad haweenka ka heshood jeclaato nazaltu laka canha waan kaaga tanaazuliye labada haween middaa rabto intaad fiiriso waan kaaga tegi markay deena xalaalow fa idaa xallad markay xalaalowdo ciddada ka baxdo tazawajtahaa waad guursanaysaa iihaar iyo wax isku quur ka weyn ma garanaysaa xaaskaygi iyo saantaydii baan kuu furaya xoolaha waaba laga yaabaa markaasu wuxuu yidhi xoolihii iyo xaaskii intaba waan qaybsanaynaa qaala wuxuu yidhi faqaala cabdullah cabdiraxmaan baa wuxuu ku yidhi laa xaajata lii fii dalik arrintaa xaaje kama lihi oo qofka haddii abaal iyo wanaag loo galo sa qudhiis waa inuu qof wax garanaya noqdo cabdiraxmaan radi allahu canhu gobnimadiisa fiiri baahi baa haysa xoolihii isii nis ma dhihin ee wuxuu yidhi war allah ku barakeeyo xoolahaada aniga xoog baan leeyahaye intaan wax ka helayo waan kula noolaani kadib anna waan shaqaysani ee wax qof mucaaqo meel iska fadhi haga dhigin aan shaqaysto hal min suuqin suuq ma jira fiihi tijaaratu becshara ay ka jirto suuq tijaara iyo becshira iyo kala socod suuq kala socda ma garanaysaa magaalada qaala wuxuu yihi suuqu qaynuqaac haa nimanka reer baynu qaynuqaac la yihahdo yahuuddaa suuqa ku yaala meeshay degan yihiin ayaa aduu kala socda qaala wuxuu yihi faqadaa ilayhi suuqii buu ku kallaya cabduraxmaan faataa biaqidin wa samanin markaasuu wuxuu la imaaday markuu maalinta o dhanba soo ordaayo oo gadadki wax la qabanaayo wixii loo baahdo haddii xamaal loo baahdo haddii wax loo baahdo xirfaddiisuu ku shaqaystay wuxuu soo faa'iiday xoogow aqid ah caano la angejiyey iyo subag codcada asagoo wata waaba kanba waa xoolo qaala wuxuu yihi uma taaba cala quduwa kallahaadii buu badiyey oo israarraaciyey subax walba waa kallahaya ila hurda iyo jiif iyo wahs iyo cajis waxba laguma helaayo waa kallahay allahuma baarik ummatii fii bukuriha buu nabi alay salaam ilah ummadayda kallahaada u barakee waa kallahay radia allahu canhu wa arda wuxuu socdaba famaa labitha maba sii nagaanin wax badanba an jaa bianjaa inuu yimid cabduraxmaan calayhi xaal korkiisa uu yahay aharu sufratin zaxfaraan raadkiis zacfaraanka ragga looma ogola ismariyaan zacfaraan qofkii lagu arkaa waxaa markaaba lagu tuhmayaa oo loo lagu maarata loo malayni inuu aroos galay haye haweenkaa ile markay arooska galayaan zacfaraan iyo isdhashdhaasho ishagaajiya xaggeed ka keentay reerkagumaana ogeyne faqaala rasuulu lahi sal l slam baa wuxuu yidhi tazawajt war miyaad guursatay zacfaraan baaba kaa muuqda nin doob reer lahayn mamada aheede qaala nacam haa buu yidhi islaantii buu u galmo o u tegay oo arooskeed ayaa soo marmaris qaala wuxuu yidhi waman oo yaa guursatay qaala imraat min ansaar nimanka walaalaha anaga na soo dhaweeye reer ansaara yaan la xididay qaala kam sukt meeqaad meher ooga dhigtay gabadha qaala zinata nawaat laftimireed qadarkiis oo min dahabin dahaba ow mase nawaatan laftimireed oo min dahabin biuraashi kuraawi intaa in leegoo dahab aan meher u siiyey bu gabadha horay u siin jireen meherka meeshan iska daynta ma aha horaa loo siin jiray waana fiicantaha in hor loo siiyo xataa haddaan la wada siinayn in qayb xoolihii meherka la sii hormariyo oo la siiyo aad u fiican faqaala lahu nabiyu sal l slam ba wuxuu yihi awlim ducayso walow bishaati neef ari alla ka dhige ah, neef ari alla ka dhige ducayso neef ari alla ka dhige waxun gawrac saasuu nabi sala allah alay wasalam tabartaa hataa neef ari haddaadan haysanin oo wax ka hoosey aad haysato nabiga alayh salaatu wasalaam ba neef ari ah haweenkiisa hal baa yaa la sheegay ah, gabadha la zaynab bintu jaxsh ee neef ari ah lagu gawracay qaarkood xoogo timira iyo xoogo la isku soo dardaray iyo ayaaba araaskooda u ahaa marka xuunha la sameeyo dadkuna ha arkaan inaad reer yeelatay iclaankii iyo halla muujiyadii nikaaxa iyo guurka iyo shaki iska bixintiina way soo geli ducada iyo all maarata kushugrina way kuu noqon alla kushugrina way kuu noqonaysaa cabdiraxmaan bin cawf marka halkaas yuu ka bisbixiyey ilaa uu noqdo min afriyaai saxaaba saxaabada nabiga alay slam kuwooda aqniyada ah ee farta lagu fiiquu noqday radi allahu canhu arda xadaana axmed binu yunusin qaal xadaana zuhayr zuhayr binu mucaawiyata aljucfi abu khayama xadaana xumayd ibn abi xumayd awiil ah abi xumaydkaasna tiir baa annaga tiirka geedka naqaana iyagu waxu yaqaano ma naqaano xumayd bin abi xumayd aطawiil wa abi xumayd ismahu tiir can anas radia allahu canhu qaal qadima cabduraxmaan binu cawf baa soo galay madiine faakha nabiyu nabigaa walaaleeye alayh salaam baynahu isaga wa bayna sacdin rabiic alansaari wa kaana sacdun wuxuu adaa kinan nin qani ah buu ahaa qaswata uxud buu shahiiday radia allahu canhu ardaa faqaala licabdiraxmaan buu ku yidhi uqaasimuka maali nisfayn xoolahayga labaa kaaga labaan u qaybsanaynaa wauzawijuka waana kuu guurin haweenkaygaan ah mid kaaga tanaasuli oo marka ciddada ka baxda guursan qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalik ilaahay ha kuu barakeeyo ehelkaada iyo maalkaada qofka inuu wax ku siiyo waxaa mararka qaar ka fiican in si aad wax ku heli laheed uu ku tuso suuqii iyo becsharadii iyo arrinta irinta hayfur buu yidhi dulyuri i tus calaa suuqi suuq meesha laga galo iyo dabeecadeeda iyo qaabka iyo dadka la tacaamuli arrimahaas khibradaas i bar buu yidhi famaa rajaca maba soo laabaninba maalintii u horraysayba xata stafdala ilaa uu dheeraad soo helay aidan caanahaasi aidka eh iyo wasabnan subag ayuu soo helay kalba caana la angejiyey soo kalba maasha maaa dhihi jiray hadda bamaatay berhan ma jir sooma roob iyo barwaaqo badan ba hadda timid in la soo celiyo looleyda baashaas waa un maqalaay maana arkin ah, caanaha ya mxuu aha garoor baa yaa la dhaha meelaha qaar intaan weli aan subaga lagala bixin qaarna way isdaba marinayaan ciirtay ba u yaqaanaan garoore mariga markii laangajiyo biyaha laga miiri bay kuleeyihin biyaha laga miiri waa lagu sii waday biyaha laga miiri marka dambe waxaa isku soo haraya furki oo adag baa soo harayo sida masagahaan loo cuno kayd geli kara oo haweenku ay raggooda u dhigan jireen warkatii hore markaasaa deen ayadoo wanaagsan baa mararka qaar subag inta wax lagu daraa la cunaa saasaana noogu tilmaamay soo sax maa yaa yaqaan waka ayib aqid baa la dhahaa wa samnan iyo subag intaasu la yimid ha socdaa de wuxuu socdaba markii dambe fa ataa bihi wuxuu la yimid alaabti ahla ahla manzilihi manilkiisa dadkii deganaayo sacd bin rabiic iyo dadkii walaaliha ayuu u keensaday dabadu meel galay leen famakathnaa yasiiran wax yar baan joognay buu leey aw maa sha allah intuu ilahay doon fajaءa waa yimid cabdiraxman waa kan wa calayhi wadarun min sufra dhalaal ah, sufra min sufratin sufra isagoo ka dhalaalaya iftiin faqala lahu nabiyu sal la alay slam ba wuxuu yidhi ma haye haye baa la yidhi ma haada oo kale wey qaala wuxu ya rasuul allah tazawajtu waan guursaday imra'ata min alansaar baan guursaday qaala maa sukta ilayha maxaad meher oga dhigtay qaala nawaata min dahabin aw wasna nawaatin laftimiraed qadarka min dahabin qaala nabig wuxuu awlim walow bishaat wax ducaysaa la yidhi neef adhig alla ka dhig waxun ka dhiijiyo gawra saasuu nabi sala allah alay wali wasalam marka walow bishaat ilaa wax laga qaadan in wax in laga badin karo oo neef ka badan dee geela iska gawracata dhibaato ma leh oo masaakiinta iyo waxaad siiso tanaafuska iyo in laisku qaaliyeeyey iyo culays iyo jideed aan wanaagsaneyn oo dabaran loo hayn hadhow laisku xujeeyey inaad jidaysa ma sii ahaa laakiin haddana wax ilaahay kuu waasixiyey u waasixi dadka dhib malehe lehe xadaثnي cabdاللahi بن محamedi qaal xadaثna سufyaan waa iبن xuyayna alhilaali maki can camr iبnu dinaar isagana maki weeyaane can iبni cabaas isagana maki wey radi الlahu canhu marka dambena daa'ifi ayuu ahaay qaala wuxuu yihi aslhuna waxaa weeye dee madanina waa ahaaye qaala wuxuu yihi kaanad cukaadu meesha cukaad la yidhaahdo yowma janat majana iyo wadulmajaaz saddex makaan wey oo maka ku taala aswaaqan suuqaq bay ahaan jireen fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada mawsim baa jiri jiray xiliya laiskugu imaado oo shucaradu ay shicirka isdhaafsadaan mucalaqaadka la daldalo baac iyo shiraan dee lagaga faa'idaysto oo alaabo la keeno o laisku soo guuriyo oo laiskugu imaado mawaasim baa jiri jirtay falama kaana alislaamu kaanada waa jaa alislaamu wey markuu islaamku yimaaday oo fakaanahum ta'ahamuu fiih war jaahiliyada aan istuuri jiray een tegi jiray islaamkii hadda yimide amaan dembi naga soo gaaraa ta'ahamuu waxay isku dembi xukmiyeen oo arkeen inay ku dambaabayaan fiihi in la tago suuqaasi fanazlad waxaa soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum wax junaax iyo dembiga korkiina ma aha inaad dalabtaan fadligii ilaahay becsharada iyo tijaarada fii mawaasim اlxaji xajka xiliyihiisi iyo munaasabaadka xajka inaad idinkoo xujeeya aad suuqaqan wax ka gadataan oo alaabo keensataan waxba dhib ma laha qara'ahaa waxaa akhriyey fii mawaasim اlxaji waxaa ku daray aayadda ibnu cabaasin radi allahu canhuma waa qiro shaada weeyaan waa xuja wain lam takun qur'aanan qur'aan ba yaan ahaanine laakiin qirada shaadka ah xujo wey lanna marka ugu yartahay waa tafsir min anabi tafsiir min anabiyi sala allah aleyh wasalam nabiga alay slam aayadda ku fasiraya marka waa xujo waa la xujaysanaya lakin mutawaatirkii iyo qur'aankii iyo mutacabadu tilaawi iyo taxadigii iyo khasaaistii iyo sifaatkii gaarkaa qur'aanka u lahaa ma soo gelaysa ayada oo qrashaadan ku tukanaya ma dheheysid baab alxalaal alxalaalu bayinu walxaraamu bayin xalaashu way caddahay oo awaamirta la is amray ee nusuusta iyo adilada iska ku cad ay ku caddahay ayaaba kamid ah xalaashu waa bayin wlxaraamu xaraamtuna bayin xaraamtuna waa caddahay waxaa u dhawaanina zinada waa xaaraam dilku waa xaaraam rimada waa xaaraam waa iska caddahay wa baynahumaa waxaa u dhaxeeya umuura mushtabihaat arrimo shabahaya oo mutaradid bayna arafayn labadaa dhinac ee hadday tahay xaraam iyo hadday xalaal tahay labadaba u shabihi karta war waxaan maxaraama mise xalaalba adihi ayaa jira oon la caddaysan karinoo laa yaclamuhaa kaiiru min annaas bu nabi alay slam raasikiin fi lcilmi unbaa garan kara dadka intooda badan ma garan karaan waxyaalaha mushtabihaadka ah marka haddaan la garanaynin asalaamatu laa yacdiluha shay nabadgelyana wax ka horeeya ma lehee iskaga fogow istabraa lidiini wa cirdihi baad soo gelaysaa diintaadana ilaasho oo dhaawac iyo inaad xaaraan ku dhacdo ka ilaasho cirdigaadiyo sharaftaadana ilaasho xan iyo tuhmo dadka xaggooda iska ilaali xadaanii muxamed bn muhana alcanazi qaal xadaanaa ibn abi cadiy maxamed bn ibraahim wey can ibni cawn cabdالlahi بn cawn ibn arطban can الshacbiy camr بn sharaxil shacbi qaal samictu nucmaana بn bashiir nucmaan بn bashiir ibn sacdi radي الlahu canhu ayaan maqlay oo yaquulu leh cabdالlahi بn rawax nig lihi jiray saxaabiga aha shaacirkaaba abti u ahaa walaashii baa dhashay samictu الnabiya salى الlahu alيه waslm baan maqlay xadaثna cali بn cabdالlahi qaal xadaثna ibn cuyayna sufyaan qaal xadaثna abu farwة can الshacbiy ayuu ka maqlay qaala samictu nucmaan bn bashiir xa an nabi sal slm xa buu yihi waxadaثana waxaa noo waramay cabdullaahi bn muxamed bu musanif xadaثana ibn cuyayna sufyan can abi farwa qaala samictu shacbiya samictu nucmaan ibn bashiir radi allahu canhu an sal slm xa xadaثana maxamed ibn kahiir qaala akhbarana sufyaan maxamed ibn kahiirka sufyan ka warinaya ibn cuyaynihi ad ogeyd maaha waa thawri hadda sufyaan thawri wey can abi farwa abi farwa sanadka oran waa ku jiray curwa la dhaha isagana curwa bn xaarif curwat bn xaarif abi farwa can shacbiyi caamir can nucmaan bn bashiir radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala اlah alay slam nabiga wuxuu yidhi alxalaalu bayin xalaashu way cadda oo inteeda badan wax iska muuqato oo lawada arkaayo oo culumada keyrkoodba iska garan karaan wlxaaraamu xaaraamtuna bayin way caddahay nusuusteeda iska cad wa baynahumaa umuuruma u dhexeeya mushtabiha umuur shabahaysa xaaraan iyo xalaal oon ku caddayn oo su-aal u baahan ahlulcilmi in la weydiiyo u baahan oo baaritaan lagu sameeyo ayaa jira si loo haleeshiiyo labadaasi midka ay geli karaan haddii laga helo waxyaalihii mawaanicdaha ah ee beeca xarimaayey haddii laga helona xaaraamtii baa la raacin haddii kalena waxaa leeyaha lasl fi ashya alxil faman taraka ninkii ka taga maa shubiha calayh wixii laiska dh ishkaal geliyo oo laiska shabaho oo labadaasi shabaho u kala garan waayo ninkii iskaga taga wixii laga ishkaalgeliyo oo uuna kala garan waayo u caddaan weydo ninkii ka taga min alimi dembiga xaggiisana shabaha maa shubiha aleyh wii shabaha min alimi dembiga xaggiis kaana wuxuu noqon qofkaasi wixii shabahay ifmiga iskaga cararay lima stabaana waxa caddaaday dembinimadiisa ay caddahayna atraka waa ka tegid badan yih qofka mutashaabihaadka war waxaan xalaal iyo xaaraan wuxuu ma naqaana naga daaya leh xaaraan cad muu dhawaanaya waa maya kolba haddii waxyaalihii aan kala caddaynba uu ka fogaaday kaana lima wixii cad oo xaaraannimadeeda ay caddahayna wuxuu noqonaya atraka mid ka tegid badan waman ishtaraa ninka ku dhiirada mar walba calaa maa yushaku fiihi yashuku fiihi wuxuu shakisan yahay min alimi dembi ooga shakisan yahay ninkii ku dhiiradana oo yidhahda daliil looma hayo nas ku hayana aw shaka waxaa degdeg badan asraca an yuwaaqica inuu ku dhaco mastabaan wixii xaaraannimadaya caddahay inuu ku dhaco xaqiiqah degdeg badan oo xaqiiqa walmacaasi ximallah macaasida iyo waxay ilaahay lagu caasiye muxaramaadka iyo munkaraadkao dhan baa soo geliye waa ilaahay ximihiisa wey ilaahay dayr iyo beer iyo meeluu xidhay oo ooday wey oo lamagalay ah man yartac ninkii daaqa xawla alxima meelahaasi la ilaaliyey baagaga iyo meesha baagga la yidhaahda iyo sharmada iyo meelaha la ootay ee la xidhay iyo waxaasa xima la dhihi jiri marka <clears throat> xoolaha muslimiinta caamkaee zakada oo kale iyo xoolo dhul loo xiray baa jirtay oo ku taalla qaaba madiina oo aan loo ogoleen xoolaha dadka kale marka xim allah ilahayna saasoo kale subxaanahu wa tacaala meelo lama galae muxaarim wey wa ina xim allahi maxaarimu ka xadiidka laha yuushiku waxaa dhow ninkii waxyaalaha xaaraamta agaheeda taagtaagnaada oo mar walba yihahda waxaan xaaraamna kuma cadee waan iska maraynaa dhaha yuushiku waxaa xaqiiqaha ama dhowow degdegaya an yuwaqacu inuu ku dhaco marka dambe xaaraan buu ku dhacaya waa kii ku shabahay nabiga alayh salaam karaaci yarcaa xawla اximaa yuushiku an yartac ninkaa xoolaha raacay ee markii xoolihii mar walbaba beeraha agtada ku raacaya beeraha markii dhulka kale ay caddaadaan meel madow beertaasaa ku dambaysa beerta agtada un baa wax ka madow yahay oo wax ka cagaara cagaara ka muuqda xoolihii baa ku agraaci ninkii yiraahda laazim maalinta dambe xoolihii wuu gelinaya beerti haddaad ka fogaatana dee maada gasheen saasaa lagu shabahay waxyaalaha muxaramaadka iyo shubahaadka ku xeeran haddaad shubahaadka mar walbaba iska daaqdo xaaraantii baad markaaba dalq ku dhexaysa baabu tafsiir mushabahaat waxyaalaha mushabahaadka tafsiirkooda sida looga fogaana laiskaga ilaalini wa qaala xasaan bin abi sinaan wuxuu yidhi xasaan bin abi sinaan albasri axad alcubaad dadkii cibaadada badnaa buu kamid ahaa fi zamani taabiciin xilligii taabiciinta rag cibaadada badan buu kamid ahaaye wuxuu yidhi maa ra'aytu shayan shay ma arkin ahwana min alwaraci waraca iyo in la dhowrsado oo la xalaal miirto wax ka sahlan in lala imaado ani ma garanayo bu yidhi markaasaa la yidhi say ku dhici kartaa waaba midda dadko dhan ay karilaayihiin nin baa yidhi maa caalajtu nafsi maa caalajtu calaa waxaan warac saa naftayda aan oola dagaalay inaan bal xalaal un aan ku dadaalo oo iska ilaaliyo xaraamta saan iskaga ilaalinaayo een iskaga dhowraayo waxaan iskaga dhowra maah aad bay igu culus tahay yuu nin yidhi markaasu asagana wuxuu yidhi maa ra'aytu shayan ahwanu min alwarac wax ka fududba ma lahaba ah, waxyaalaha xalaal miiradka een xaaraanna ku cadayn laakiin xaaraanka cararkee darteed looga fogaanayo sarsarka iyo ooda la dhigay xaaraanta ooda u ah laga fogaanayo ka tegidooda waxa isaga ah wax ka fudud ma laha waase haddii la wuxuu yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka ah, waxaa ugu sahlan min alwaraci shayga waraca ah waxaana kuu sahlayaa inaad ku camal fasho dac ka tag maa yariibuka yuriibuka yada adgodara way bannaan tahay ila raaba ama araaba labadaas mid buu labadaa mid ku ahaado ama markaa yuriibu iyo yariibu bay noqon maa yariibuka wax allaala wixii ku shaki geliya ood ka shakido war waxaan muxuu yahay as tiraahdo kaba tagba ilaa maa shay aad laa yariibukaan ku shaki leyn xalaal iska cad oon shaki baan ku gelinayn xaggeeda aad haddaad saa yeesho waracdaat wixii aan xaaraan ahayn baad ka tagtay xaaraanka carar aad ka cararayso alimaam tirmidi fii sunani min xadiidi caطiyata sacdi wuxuu leeyahay marfuuc isagoo ah nabiga alayh الsalaatu wasalaam laa yabliqu اlcabdu an yakuna min almutaqiin addoonku ma gaaro inuu noqdo dadka mutaqiinta ah iyo darajatu taqwa inuu gaaro xataa yadaca ma laa ba'sa bihi xadara mima bihi ba's ilaa uu ka tago waxaan dhiba lahayn asagoo ka cararaya wixii dhib ah waxaan dhiba ma laha lele markas war iga daaya dhib intuu dhib iisoo jiidi lahaa intuu dhib iisoo jiidi lahaa iga daaya uu ka cararaya markaasaa qofku wuxuu garaya darajat mutaqiin daraja u saraysa xadaثana mxamed bn kaثiir qaala akhbarana sufyaan qaala xadaana akhbarana cabdullahi bn cabdiraxmaan bn abi xusayn qaala xadaana abdiramaan cabdullahi bn abi murayka can cuqbata bn اlxaariثi radi allahu canhu ana imra'atan sawdaa haweenay madoobaa jaaa timid waxay u timid wiil iyo gabadh is aroosay oo aroos ku jira fazacamad waxay sheegtay annahaa ardacathuma inay labadoodaba nuujisay labadan aruuska iyo aroosadda anaa nuujiyay oo yaryaro caruura ayaa naaskaga siiyey waa walaalo ikhwa min aradac nuugmada iyo naaskay walaalo ku yihiin waana is aroosateena waa seher markaa saxaabigii cuqbuha ah, cuqba ibnu camar radi allahu canhu baa saxaabi la waa la murma wuxuu yidhi wargaana nooma sheegin intaan aan leegnahay inaad hooyo noo tahay walaalo nahay noomaya sheegin hana qasin kadib waa isyar waa ka yar shakiyey maka intuu ka soo orduu madiina tegey intuu faraskiisa soo qaatay fadakara lilnabiyi calayhi salaatu wasalaam buu u sheegay faacrada canhu nabiga ka jeesaday watabasama nabiyu waa ku muusooday intuu ku muusooday nabiga iskaga jeesaday ku yar qoslay ninka bal meesha uu ka imaaday iyo wuxuu dhex taagan yahay dee wax shaki keenaya inuu iskaga fogaadana way ahayd gabadhina dee waa ku weyn tahay qaala nabigu wuxuu yidhi kayfa waqad qiil war saad ola joogi kartaa wuxuu saa la yidhi warkaaba hadduu ku galay oo islaantuba tiri anaa hooyeyni ah seed gabadhaa usii haysan kartaa ha waa shubahaad shubahaadka inaad iskaga tagtana diintaadii iyo sharaftaadii ayaad ilaashanaysaa diin ahaanna dambaabi dambaabi maysid sharaf ahaanna ikhyaarnimadaadi ma dhaawacmayso lagu xaman mahayo waqad kaana taxtahu gabadh ninka asagaa gabadhaysa gabadhuu qaba waxaad loo sheeg ibnatu abi ihaab atamiimi bahayd abi ihaab nin la yidhaahdo gabadhuu dhalay ayay ahayd gabadha laleeyahay waad walaalaada tihiinba halkii bay ku kala tageen nin kalaa guursa ayadina soo maarad marka dac maa yariibu kadii wey xadaثna yaحyى بن qزca qال xadaثna malik عan iبn شihaab can curwata bni zubayri can caaisha radi allahu canha qaalat kaana cutba bin abi waqaas wuxuu ahaa cahida ilaa akhiihi sacd bin abi waqaas saxaabigii sacd bin abi waqaas ahaa buu u dardaarmay cutbahana dardaarmi jaahiliyadii xumaan uu ku dhacay oo sameeye buu dhintay ayuu marka sacd bin abi waqaas bu wuxuu leeyahay ana ibna waliidata zamca ninkaa zamca la yidhahda addoontiisa ilmaha ay dhashayo minii anigu iga ahaaday anaa xumaan oo u galmoodo ilmaha anaa dhalay way iska qaadan jireen xumaan i xumaan la-aan dantood ma ahayn anaa ka dhalay nin addoon uu leeyahay gobashiisa ku jirto uu suriyaysto u galmoobo haystay ayuu u gobol dhaafay oo xumaan ku sameeyey marka wuxuu leey ilmaha anaa anaa ka dhalay buu yidhi faqbidhu iisoo qaat ilmaha asaga waa dhimanaya ilmahaasa la qaado reerka lagu daro qaalad waxay tidhi caaisha radia allahu canha falama kaana caama alfatx sanadkii markuu ahaa falama kaana caamu alfatx sanadkii maka la furtay oo hadda dhulkii quraysh iyo maka la tegey ay deganaayeen akhada sacad wuxuu isku duubay ibn abi waqaas wiilkii yarkaa akhadahu wiilkii buu qaatay sacad ibn waqaas adeer buu gu yahay walaalkii baa dhalay buu leeh wa qaala wuxuu yidhi ibnu akhi walaalkii wiilkiisi wey qad cahida ilaya fiih anuu iga dardaarmay maantaan makadii ka fursad u helo soo galay faqaama waxaa istaagay cabdu bnu zabca istaagay oo nabiga calayh salaatu wasalaam seedigiisa sawda bintu zamca walaalkeed wey sawda bintu zamca walaalkeed wey cabdu bnu zamcaan zamcihii dhimay cutbihiina dhimay carruur imahana waa la isku haystaa faqaala wuxuu yidhi cabdi bnu zamca akhi waa walaalkay ibnu welidata abi aabbahay addoontiisii baa dhashay welida waxaa lagu dhalay calaa firaashi gogashiis guriga anaga ku dhashay annagaa u mulbaxsanay waxay isku soo kaxeeyeen haddii la isqabsaday ilaa rasuulilah nabiga xaggiisa calayh salaatu wasalam ina kaxee baa layidhi nabigaan isku geyne xukunka sharcigan ku kala baxne laba saxaabe wey faqaala sacad baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah doodii baan furantay ibnu akhii wiilkan walaalkay baa dhalay cutba kaana qad cahida ilaya fii anuu iga dardaarmay faqaala cabd ibnu zamcaan wuxuu yii akhii waa walaalkay ibnu waliidata abi aabbahay zamcaan addoontiisa waa dhashay wulida calaa firaashi guri annagana ku dhashay faqala nabiyu sala la alay slam wuxuu yii huwa laka yaa cabd ibnu zamca cabd ibnu zamcow adaa iskale nin xadgudub ku yimid oo reer soo dhex galay in haddana loo lagu abaalgudo ilmo la siiyo inta lasoo korinaayey yah ma dhici karto uma qaala nabi sal slam wuxuu yidhi qaacida kuliya alwaladu lilfiraash waa qaacido alwaladu lilfiraash Ah, ilma haddii laisku qabto cidda uu ku dhashay baa la raacin walilcaahiri kii zaaniga ahy haddana ilmaha laysiya lahaana alxajaru waa la qadin ah, alxajaru macnahe waxay ka dhigan tahay yani waxba la siin mahayo afka dhagax loogu turay talaqaba alxajara bay dhihi jirin eemaha dhagax baa lagu dilay lanna kula zani laysa yurjab zani kasta dhagax laguma dilo marka laakiin zani kastaba waa la qadin loo maaratay walaa karaama la dhihi maayo waxaas abaalkaas abaal lagu abaalgudi maayo in la garaaco iyo dhagax lagu dilay buu noqon wax la sii iskaba dhaafe ayb arrinta marka waa ukumka alxukmu biaahir markaa wixii jiray oo shareecada gobasha in xukunka wax lagu xukumo laakiin shabaha kale iyo isku ekaanshaha iyo arrinta ayadaa maanta ma shaqaynayso uma qaala lisawda laakiin nabiga alayh salaatu wasalaam hadda baabkan shubahaadkii buu ka hadlayaa nabiga alayh salaatu wasalaam maadaamuu ilmihii cutbo u ekaaday sawda bintu zamcana ciddoodii milkii la keenay oo inuu zamco dhalay laga lagu xukumay inay walaalo yihiin baa ka dhalan lahayd soo maaha sawdana nabiga alayh salaatu wasalaam xaaskiisii wey marka wuxuu yihi meesha xoogo shubha ku jirta shubha ku jirta arrinta ma kala cadda wuxuu ku yihi lisawda bintu zamca zawja nabi zawja nabi sal sl xaaskiisii ixtajibi ya sawda sawda iska xijaab korkuun walaalo ka ahaada laakiin ku arkin limaa ra'aa wuxuu arkay nabigu min shabahi ekaashihiis bicutba inuu cutba u egyahay ayuu nabiga alayh salaam arkay ekaanshaha marka waxba lagu xukumi mahay famaa ra'aahaa ma arkin sawda oo walaashiia xataa laqiya allah ilaa ilah uu kaa kulmo ilah u ka dhinto ismayna arkin iska xijaabtay ciddii buuna kamid yahay oo reerkii buu dhinac kaga jiraa marka waa dacmaa yariibu kadii wey shubahaadka laga fogaanayo weeyaan sheegan asaga ah iskaba ilaali intuu dhib ku keeni lahaa xadaثana abulwalid dayaalisi cabdilmalik ibn hishaam qaala xadaثana shacb bn xajaaji qaala akhbaranii cabdullahi bn abi sfr can الshacbiyi can cadiy bn xaatimi radi allahu canhu qaal saaltu rasuula اlahi salى اlah alay slam can اlmicraab midda kale de maslada waxa dhinac kaba laga fiiriyo ilmaha inta nasabkiisa maxmal wanaagsan iyo inuu yahay nasabadiisa nasabad xalaala oo daahira inta lagu xumbaari karo ayaa lagu xumbaaraya haddii hadda la dhihi karaa la dhihi lahaa cutbu u egyahay ninkaad u egtahay sababta u ekaataa jirta asagaa ku dhalay la dhihi lahaa de waxay noqon laheed cutba gobol dhaafay oo ilmahan asaga sidaa ku dhalay wacal weeyo maa lagu hayn lahaa laakiin haddii la yidhi sawda mxu cabdi bnu zamca ayaa ku dhalay oo alaga guushiisa ku dhalatay <coughs> akhtirkiisi waa lahagaajiye nasabkiisi waa lahagajiye wacalma tiid wey ah, wacalma tiid baa imaanaysa mar walbaba nasabka inta la ilaalin karo oo laga ilaalin karo tashwiishka iyo shubhada ilmaha in maarata xumaan u qaado ayaa laga ilaalin laga dhawri laga dhawraya walidaalika ninkii islaantiisa dee iyadoo ilmaheeda ma dhalin dhahaa waad ogtiin xukunka shareecada iyo meesha laga gaaray intii qadaf lagu xumbaaro sideetan jihaad lagu dhufto yaa ilmahan hadaa dhaleele ilaa uu licaan la imaado oo arrintu ay cuslaato intaasoo lacanad iyo caro iyo uu daldalo xadaana abulwaliid adayaalisi qaal xadaana shuba qaal akhbarana cabdullahi bin abi safr an shacbiy an cadiy bn xaatim radi allahu can cadi taawe qaala wuxuu yihi saaltu rasuula اllahi sal slam can micraab nabigan waxaan weydiiyey micraadka baalka la yihahdo yagoorka ama garmaqaataha waxay ku waaran jireen dhinacana waa ka qoran yahay dhinacna waa ka qoran yahay uga dhimadeen la gaama kale arkaa lagu dhibaandhibinaya haddii lagu dhibaandhibiyo lagu gano hadday afkeedii baalka afkiisii qoraa ee qodnaa aad la hesho ugaadhi waran ahaan baa laga soo qaadayo maa qatala bixaddi bay noqon afkiisaad ku dishay marka bismillahi haddaad raaciso uu kaa dhinto waad gawracood qalanaysa haddii kale waad gawracan oo leebkoo kale noqon laakiin haddaad ballabalca ugu dhufato oo deena ay ganaca kaga dhacdo waxay noqonaysaa walmawquuda bay noqon tii la ganac gooyey xaaraan bay noqonaysaa micraadkii baa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi idaa asaaba bixaddi afkiisa haddii aad kala hesho afka fiiqana ku dhufato fakul cun buu nabiga alayh salaam waa warankii oo kale iyo tooridii wa asaaba bicardihi balacadada ugu dhufata garacgooyana faqatalow sidaa ku dilo ku dhintana falaa taakula cunin fainahu waqiidun waa garacgooye garacgooyadana waa la xarimay xurima calaykum meyta wlmawquudatu wlmutaradiyadi bay soo gelaysaa qultu yaa rasuul allah ursiluka ergaygii baan diri oon ku ugaaranayo wa usamii waana magacaabi magaca allah sheegaya bismi intaan dhahaan jih dhihaya eygi eygi baan diraya intaan bismi raaciyo waa ordaya ugaadhi buu heli faajidu waxaan helayaa macahu eygi la joogo isagoo maciise uu yahay cala saydi ugaadha korkeeda kelban aakhara <clears throat> ey kale oo lam usami caley aan magacaabin haddaan eygeyga bismi ku diray oo u orday ey <clears throat> kalea dhexda kaga darmaday ugaadhi oo dhimatay iyo labadan ey oo kor taagan kaygii aan ku diray iyo mid kale walaa adri ma ogi ayuhumaa axad labadooba midka qabtana ma ogi qaala nabig wuxuu laa taakula shibhati min smart dac maa yariibuka ilaa maa laa yariib kaana bismi baati inamaa samayta calaa kalbika eegaana bismi baa ku magacooda oo ku dirtay walam tusami cala alaakhar midka kalena bismi llahi kumaala dirin mana garanaysa midka qabtay sidaa darteed alaslu fi luxuumi taxriim ayay dhahan asalka hilibka xaaraam wey baabu maa yutanazahu min ashubahaat waxyaalaha la ilaalinayo ee shubahaadka ah laska dhowraayo oo xataa aan shubahaadkii baa tawasucaya mararka qaar oo xataa wax laga yaabo inuu dhinac hadii laga fiiriya ku banaanaan lahaa iyo hadduu dhinac kaleon ku banaaneen uu wixii kasoo ka soo galo ooga dhowaado xaaraan buu marka shubhu noqon inaad iska ilaalisa wey marka xadaثanaa qabisa ibnu cuqba weeyaane qaala xadaثanaa sufyaan athawri sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri can mansuur ibni muctamir can طalxa ibnu muطarifki wey can anas bn malik اlbasri radi allahu canhu qaal mara الnabiyu salى الlahu alيه wasalam bitamra xabad timirahoo masquuطa la riday ama musqada la riday gobashiisa xabad timiroo taalla ayuu nabiga arkay alayh الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yihi lowlaa an takuna sadqa sadaqadii iyo zakawaadkii haddayna kamid ahayn laakalta waan cuni laha bu yiri waxaan ka baqayaa wixii sadaqa in loo baxsaday oo sadaqadii ka soo dhacday aniguna sadaqada ma cuno nabiga iyo aalu beytkiisa alayhi الsalaatu wasalaam ma cunaan sadaqa iyo zako taa haddaynan ahayn xaba timiroo meel laga helay waxba la yahdin mahayo waryaalahe iyo la dhihi mahayo laakiin waxaa weeyaan sadaqadu qariiruha wa kaiiruhaa waa ka xaaraam nabig alay slam teeda yar iyo teeda badanba marka luqaba iyo baadi weeye darteed oo ma daayeene oo wax iska taafihoo yar oo xaqiirahoo qofkii lahaa uuna raadinaynine waxaase ciba reebaya cabsi ka baqaayo inayba sadaqa tahay وqاaل hmاm عن abي هurayra radي الlه عanهu عan النabiي salى الlه عlي sسلم qaal ajidu tmratan saaqطة xaba timiroo ku dhacday calىa firaashi gobasheedaan heli markaasuu nabiga alay slam iskaga tagay isoo sadaqa ka baqa inay noqoto baabun wuxuu ku saabsan yahay man lam yaral wasaawisa waswaasyada qofkaan u arkin wanaxwiha min ashubhaat soo ma arti baabkan waracnimada iyo tarku mushabahaadka ama mushtabahaadka in laga tago inay waxaa dhici karta intuu qofku waasiciyo oo yihah ah, iga ilaaliy ma garanaayo marka dambadeenna uba waswaas ku ridaba waswaas inuu ku rido waxaa dhici karta inuu saa yahay inuu saa yaha dhici karta waxa inuu iga soo baxaa dhici karta marka dambe haddana weysadii buu kaa geli karaa haddana salaadii buu kaa geli cuntadii buu kaa geli cuntada waxaa laga yaaba inuu qofkan cuntadiisa iyo weliimadiisa xaaraanba ay tahay waxaasa marka dambe marka waswaasna looma baahno waxyaalaha macquulka ee suuragal ay tahay inay sidana tahay sidana tahay baa laga hadlaaye inuu waswaso kugu rido shayطaanka oo baabkaasi uu kaa dhigto albaab uu kaa soo galo ayaduna iska ilaali xadaثana abu nucaym alfضل ibnu dukayn qaala xadaثana ibnu cuyayna sufyaan can الzuhriyi can cabaad bnu tamiim can camihi adeerkiis waa cabduلlaahi بnu زayd بnu caasim الmaazaniy radي الlahu canهu qaal shukiya ilى الnabiyi عalayhi الsalaaةu wasalam baa waxaa loo sheegay alrajulu nin yajidu fi salaati salaada dhexe heli shayaan shay buu helayaa yani baridoo dhadhaqaaqday waxbuu dareemi waxbuu dareemaya inay ka baxeen ayaqdacu salaata salaada magoynaya mar walba wuxuu helaya inay wax ka baxeen caloosha a ah, waysada iga burti waxba iga soo baxay qaala wuxuu yihi la maya ah, sidaa salaada lagu goyn maayo waysana kuma burayso xataa yasmaca sawtan ilaa uu sawt ka maqlo aw yajida riixan ur ka dareemo labadaasaa lagu gartaa ma sawd baad maqashay waa maya ma suur baa kuu urtay waa maya salaad ale waa sax waysadaan waa ku asaxdaye kama buri yaqiintii horeed haysatay oo inaad weyse qabto laa yuzaalu bishakin shaki laguma zuuriyo ilaa aad yaqiin kala hesho yaqiintii hore lagama tegi karo marka waswasa yeena ku gelin wey waswasadan waa shay aad iyo aad runtii khatar waa ah, ogaada aad bay khatar u leedahay dahaarada iyo weysada musqusha iyo mxuaha isinjada meelahaas qof ka geli karta waxaan xasuustaa annagoo dhalinyaro ah oo webi ku dabaalanayno webi aan ku dabaalan jiray marka webigana haddee aad ha layskaga ilaaliyo dabaasha qofkaan aqoonin gaar ahaan dabaashana hala barto midkan yaxaaska dhex fadhiyan dabaalba aan la barine iriska iska dhex fadhiyan iska ilaaliya haddii webiga lagu dabaasho oo hilal loo sameeyo oo si fiican lagu dabasho yaxaaska u carari yaxaaska ah, u cararaya dadkuna dabaashay baran lahayn ayib marka waxaan xasuustaa nin dhalinyaro oo kuu soo nagay roob bu ahaa markaas waswasaa ku dhacdo biyihii baan garaynaa waan qabaysanaynaa waa dabaalan aggaa loo dabaalan aggaa laga sii bixi kadib baa de maraan daalay baan baxayna asagu markuu galay oo biyaha inta dhayga intuu dabada la galay uu isija bilaabay isagoo sidii gacanta ugula jiro yaan ka soo dareeraynaa warwaasi haddaan dhahno in canaananana wuxuu noo soo dariishan in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu mutadaahiriin inoo soo dariishanaya ah. askaaso ku jira kaso togeyna xaas ama xunaama dhihi jir ayib marka aad iyo aad buu u badan yahay wa qaala ibna abi xafsa ninka la yihahdo maxamed buu ahaaye maxamed bin abi xafsa waa tacliiq axmed bin xambal bin duruq buu ku wasliyey an zuhri zuhri wuxuu ka wariyey laa wuduua wayse ma jirto ilaa fima wajadta riixa urkii waxaad heshay mooyeene aw samicta sawta sawdka aad maqashay mooyeene xadaana axmed bin miqdaam alcijli qaala xadaana maxamed bin cabdiraxmaan adufawi qaala xadaana hishaam bin curwata can abiihi can caaisha radi allahu canha ana qowman qolaa qaaluu yidhi yaa rasuul rasul ina qowman qolo yaa yaatuunana noo keenin bilaxmi hilib waa dad muslimiina laa nadri ma ogin adakaru smallaahi inay magaca ilaahay ku xuseen calayhi gawraca amlaa iyo in kale markay gawracayeen bismillahi magay dheheen mise ma garanayno inayna dhihin faqaala rasul iska dhaafnaa hilibkoodi waswaas baa galay soo faqaala rasul lah slam wuxuu samu llaha calayh idinka markaad cunaysaan bismillahi dhaho wa kuluhu cuna dadka waa muslimiin asalka waa inay bismillahi ku gowraceen inaad tiraahdo bismillahi inay dhaheen waroo ma hayno waxaas waswaas wey caqiida xumana way keeni kartaa oo qaarkood waa takfiir waxbaa la sheegaa hidibka muslimiinta aan cunaynin gawraca muslimiinta inuu tukado war ooma hayni iyo bismi llahi masagaa yiri iyo waxaasoo dhan bay ka hadlayaan ayib asalka waxaa wey in bismi llahi ay dheheen saas asala bale hadda magaaladaynan hadda aan joognay gaarisa dadka wax gowraca waxaaba mucalim u ahaa sheekh cabdallah buulow xafidahu llah yaa mucalim u aha subax walba ku kale intaasoo kitaabba ku duldhameeyey intaasoo kitaab ayuu ku duldhameeyey asayd wadabayix gawraca iyo sharciga wuxuu dhan korkii ka qaacideeyan su ii sheekha jazaa allahu khayr muddo buu soo waday inaa hadda ma ogin maalmahan ayb marka dadkaasi muslimiinta asal waa inay gawracooda uu xalaal yahay waxay gawracoona la cuni karo adi bismi lah markaad cunayso inaad tidhaahdo ani waroo ma hayo waxaas waa waswasa waswasadaana shaydaanka suu u wado marka dambe ayuu dadkii gaalaynaya baabu qowli llaahi caza wajal buu ku saabsan yahay waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha markay arkaan tijaaro iyo badeeco soo gashay iyo wixii loo garaaci jira oo la gargaraacay yay infaduu ilayha u didaayaan adna waa ka dhaqaaqayaan xadaثana طلq بن غناm qال xadaثana زاaئdة بن qudamة عan xuseين بن cabdiرحمن الsulمي عan salim بن cabdاللahi بن cmر الcadwي qال xadaثnii jaaبir بن cabdاللahi رadي الlه عanهuma qاala baynamaa wkti naxnu nuصلii maعa النabiy anoo nabiga la tukanaynu yiri sal slam id aqbalad waxaa soo gashay min الشhaami shaam ka soo gashay ciirun safarey badeeco awr lagu wado taxmilu xumbaarsan acaaman raashin wada saliid iyo raashin bay wadeen cabdiraxmaan bin cawf baa lahaa baa daxii ibnu khaliifa waday faltafatuu ilayha jumcadii baa socotay khudbadii dadkii kale ee ama jumcada ay ku waajibin iyo yahuudi deganeed iyo kuwaas ama inuu inaga qaataanoo badeecadii oo lagu kala baxay aad tagtaan baahi badanna waa loo qabay iltafatuu waxay milixsadeen ilayha xaggeedii waa bayaaceen xataa maa baqiya ilaa un ku soo harin maca nabi sal slam ila اtnaa cashara rajulan masaajidka dhannaay buuxay labiyo toban nin baa kusoo hadhay riwaayo kale waa mara iyo hal haweenaye fanazlad waxaa soo degtay canaan waidaa ra-w tijaaratan awlahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima adoo taagin bay kaa tagay nabi maxamed sala allah alay aslam labaiyo toban qof bay khudbadii guntantay oo khudbadii ku dhammaatay meesha loo daliishanaya ka mid tahay jumcada waxba shardi arbaciin inaan ahayn madhab shaaficiya afartan bay qabaan qolada qabta labaiyo tobanka ama inaan tiro badanba lashii shardiyan wixii jamaaca lagu magacaabi karo xadiid kale ay daliishanayaan ilaa itnaa cashara rajulan qolada kalena de niqaash bay leeyihin waa ka doodayaan waxbay gelinayaan baabun wuxuu ku saabsan yahay man lam yubaali min xayu kasaba almaal dadkaan danba ka lahayn xoolo meel ay ka keeneenba waa ordaayaa un mashruuc baa ii socda fayl buu wataa xaggoda u ordi dhiilgareen buu ku jiraa agrimeed baa la kala geli dhaqaalaa soo fakari xaggee ka imaadee sharciga muxuu ka qabaa maxaa caqdigan asagaen galay mawaanic iyo waxyaalaha sharciga wax xarima ma galay mise maana gelin isma weydiinayo ah, inuu xoolo helo unbuu rabaa oo si dhaqsaa oo oga baxo faqriga bale faqri maahe uu noqdo qani xadaثana aadam بn abi iyaasi qaal xadaثana ibn abi dhibi mxamed bn cabdالرaحman qaal xadaثana saciid almqbri ibn abi saciid can abi hurayrata radي الlahu canhu can النbi sal slm qaal yaأti calى الnaasi zamaan nabiga alay slam fiiri yaأti calى الnaas waktigiisa ma jirin dad daahira oo mujtamac nadiifa bay ahaayeen oo nabigooda ku xiran oo tarbiyada rasuulka qaadanayo mushtarkooda tijaaradoodo dhan xalaal wey tijaarado dhan waa xalaal saxaabadii markay joogen khulafaa raashita tabtaas ahayen cumar radi allahu canhu suuqu wareegi jiri laa yadkulana fi aswaaqina ilaa man carafa beyca qof aan beeca garanaynin iyo sida wax loo kala gato suuqa yuuna soo gelin beecan hadda loo arkaba iyo shirahan loo arkay inayba shareecada iyo diintaba ka baxsanta iyo nin iyo raganimadiisi iyo caqligiisi iyo fahamkiisi iyo siduu uleeyahay kasbiinaysa khibrad uleeyahay ayaa loo arkaa beeca loo arkaa inay tahay oona shareecaba shaqa ku lahaynba maca dalika cumar wuxuu dhihi jira wax soo baro gal masaajidka beeca soo aqris kitaab albuyuuc soo baro adoo beeca soo bartay dee kala macaamilow haddii kale waxaad dadka cunsiinaysaa ribo waxaad wax ka gadanaysaa qarar jahaalo waxaa ku jiraad samaynaysaa beecan banaaneen baa dadka aad ka isticmaalaysaa marka dagaalkaasu ku hayay yaati cala annaas waxaa imaan doonu yidhi laakiin maanta waxaa la dhahayaa in badan oo kamida wixii uu nabiga ka hadlaayay waan hadda waan joognaa innaga yaati sii dhihi mayno waxaa imaan doona ma sidheen hadduuba taagan yahy yani inta buyuucda muxaramka dhammaantood adoon waxba baarin baad banaanka ku arkaysaa oo adarki ribadii baa haddee u weyn oo aan la kala qarsanayn oo buruug loo samaystay oo shirkaad loo samaystay oo intaasoo maaragtay gudiye loo samaystay <clears throat> ribadii anwaacdeedii xaggan kalena iyo beeci kalena hadde xadad wala xaraj hadduu qofkaba garanayninba muxuu gadanaya muxuuse soo gadanayaa de inta caqdi uu gelaya waxaa gelaysa intaasoo dhaawaca ayaa gelaya waa jiraan dad muslimiin oo mar walbaba su'aalanaya oo baarid samaynaya oo iska ilaalinaya laakiin wax badan baa naga khaldan ilahay hana xifdiyo oo cilmigana hanagu soo dabaala barashadiisa yaati calaa naasi zamaan laa yubaalii uuna u eebayeelaynin almaru qofku maa akhada wuxuu soo qaatay minhu xaggiisa am min alxalaali xalaal miyuu ka keenay am min alxaraam mise xaraam ka keenay wuxuu soo kasbaayaba danba kama leh ma xaraamba ma xalaalba dan lahaba ismama weydiinayo ah, mashruuca uu galaayo bilowgiisa ilaa nihaayadiisa qof uu weydiin ma jirto ma xaraamba ma xalaalba ma weydiinayo bare mararka qaar xalal asagoo xaraan inay tahay garanayo maadaama xoolo xoolo badan ay yihiin indhuu isku warlaabaya waad ka xajin doontaa iyo masaakiinta wax ka siin doontaa iyo saasuu mooyay ku xalaaloobayso naam aad bay arrintu khatar u tahay baabu tijaarati fi lbazi wa gayrihi qaar fi lbari ah, waxay u qoray ma jirta bar bira almuhmala maynii qoray bari u qoray bar ah, nuskada sax way fiican tahay lannahu baabka soo socda baabka ka dambeeya waxaa imaan doona baabu tijaarati fi albari atijaara fi اlbaxri marka muqaabilkeedii in beriga laga tijaaraysto oo beeshirada tijaarada beriga ahen badya la aadaynin waa banaan tahay badana way banaan tahay marka saas isku qaabila bazadilna waa dharka waayrihi iyo ayrkiis noociiba marka bazi noqona waa dharka wa qowlihi caza wajal rijaalu laa tuliihim tijaara <coughs> ah, rag weeyaan aynan mashquulinaynin tijaare iyo walaa baycun bee can dikrilah una ka mashquulinaynin ah. raggaas ayaga ah waa la ammaanay soo maarti beesharadoodii iyo tijaaradoodii looma diidin laakiin waxaa la yidhi intay kasbkooda xalaasha ay la imaadeen yay haddana dikrigii ilaahayna ayna ka mashquulin wa qaala qataada wuxuu yihi kaana alqowmu yatabaayacuun waxay ahaayeen qoomku kuwa wax kala gata wayatajiruun bocsharaysta oo kala tijaaraysta walaakinahum idaa naabahum xaq hadduu kusoo u soo dariyo xaq xuquuqda ilaahay kamida aadaankii baaba dhacayba min xuquuq illaahi kamida hadduu soo dariyo lam tulhiihim tijaaratun tijaara mayna mashquulin jirin walaa baycun gadasho iyo iib can dikrillahi kamayna mashquulin jirin xataa yu-aaduuhu ilaahay ka gutaan xaqaasi ilallahi ilahay oga gutaan subxaana wa tacaala waxay hayaan way sii dayn jireen markii xaq ilahay meesha uu yimaado waa laga dhaqaaqi jira xadaثana abu caasim الnabid can ibni jurayjin cabdilmalikin qaal akhbaranii camr bnu dinaar can abiminhaal cabdiraxmaan ibn mudcim ayaa la yihahda abiminhaal kale oo waxaa jira la yihahda saaxibu abi barza aslamiy oo sayaar ibnu salama la yihahdo sayaar ibnu salama kaa ma aha midkan abiminhaal cabdiraxmaan ibn mudcim wey qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa atajiru kii tijaaraysta fi sarf sarifka labada lacagood ee kala jinsiga yaa sarif la yihahda dahab iyo fido kale lacagaha kala jinsiga fasa'altu zayd bna arqam radia allahu canhu baa su-aaloho faqaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allah alay wasalam intuu yidhi sanadka halkaas ku kaluu kuu doonay bukhaari xadathani lfadl bnu yacquub qaala xadathana xajaaj bn moxamed almasiisi qaala qaala ibnu jurayj akhbaranii ah, camar ibnu diinaar wa caamir bni muscab annahumaa samicaa waxay maqleen abalminhaal cabdiraxmaan bn mucim yaquul asagoo leh sa'altu lbara bnu caazib baan weydiiyey wa zayd bnu arqam anisarifaa weydiiyey labadooduna saraafiin bay ahayeenoo sarifkay caan ku ahaayeen faqaalaa waxay yidhaahdeen kunaa waxaan ahayn taajirayn aw taajiriina kuwa beecshiraysta calaa cahdi rasuuli lahi sal slam sarifkaasaan ka beecshiraysan jirnay fasa'alnaa rasuula allahi alayh salaatu wasalaam nabigan waxaan weydiinay can isarifi sarifka faqaala wuxuu yidhi in kaana yadan biyadi falaa bas so labada lacagoodoo kala jinsia iskuma sarifaysid haa hooyo hoowa inayt akala dhaqaaqina idinkoo waxay isa siinin ku hadduu kaa qaado o yidhahda keen lacagta casarkii imaa wayao jaahis kuu keenaya lacagtii kale riba nasiya ay noqotay riba nasiya ma banaana yadan biyadin waa la kala badin karaa hadday kala jinsi yihiin oo <coughs> dhib mala aha oo way kala qaalisan yihiin laakiin waa in majlisulcaqdiga iyo beeca meesha wax lagu kala gadanayay iskugu dhiibo falaa baas wain kaana nasiyan hadduu dan yahay labadooda waa maqan yihin af baa wax lagu kala gatay ama mid baa maqan falaa yaslixu ma asaxayu nabiga alayh isalaatu wasalaam ma banaana baab اkhuruuji fi tijaara wallah aclam bilah towfiq sal